bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm wbaarak calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waa darsigii saddexaad ee nuuniyadii bilfatxi lbusti cunwaan اlxikam beytka shan iyo tobnaad man jaada bilmaali maala annaasu qaatibatan ilayhi walmaalu lilinsaani fattaanu wuxuu kaga soo hadlay beydka kan ka horeeyey in ruuxa uu ceshada fadligiisa iyo wuxuu dadku la dheeryahay manaac ah inuusan ehel iyo saaxiibo iyo walaalo midna lahayn taa cagsigeeda ruuxa xoolaha bixiya ayuu beydkan kaga hadlayaa man ruuxii jaada deeqa bilmaali xoolaha ku deeqa maala waxaa u iilanayaa annaasu dadkii qaatibatan iyagoo idil ileyh xaggiisay u iilanayaan waalmaalu xoolihiina fataanu waa mid fitnayn badan lilinsaani bini aadamka qeybta hore ama shadriga hore beydkan wuxuu kaga hadlayaa shay yani maxsuus ah oo muuqda oo ah bini aadamku ciddii gacan furan oo xoolaha ku deeqda inay xaggiisa wada aadaan oo ay jeclaadaan oo ay ku ururaan waxaana keenaya jacaylka ay xoolaha u qabaan waxaylaha ku tusaya waxaa ka mid a iyadoo iska curfi caadad tahay shay mushaahada tahay ama mujaraba haddana nusuus baa kusoo aroortay ciddii waxbixisa inay dadku ay jeclaanayaan oo aadayaan maalan fii saxiixi muslim musnadi axmed waxaa ku yimid saciid musayab baa wuxuu leeyahy safwaa bin umaya ayaa wuxuu yidhi safwaa bin umaya wuxuu ka ahaa odayaashii ee gaalada ahaa gadaal soo islaamay nebigu sal alla alay xoolo badan uu siiyey sidaa kusoo islaamay wuxuu leeyahay acطaanii rasuulu llahi sal alay wasalam yowma wa inahu la abqadu nnaasi ilaya nebigu sal alla alay wasalam maalintii xunayn yacni duulaankii xunayn ayaa nebigu sal alay wasalam isiiyey buu yidhi xoolo badan buu siiyey marka uu xoolaha isiinayana dadka ilaahay abuurtay baan ugu nacbaa buu yidhi famaa zaala yuctiinii xataa saara wa inahu axabu nnaasi ileyhi muuse nebigu ka zuulin inuu isiinayo oo isiinayo oo isiinayo ilaa uu noqday buu yidhi dadka midkaan ugu jeclay yacni uu islaamay islaamnimadiisina way fiicnaatay laakiin markii hore xoolahaasuu soo raacay oo xoolaha faraha badanee nebigu siinayay sal alla lyi wasalam ayuu soo raacay ayib waxaa isla kale la mid ah xadiidka axmed uu wariyey biisnaadin saxiix asalkiisana muslim baa wariyey nin baa nebiga weydiiyey sal alla lyi weydiistay rasuulka ilaahi waxaysiiye fa acطaahu hanaman bayna jabalayn ari wuxuu siiyey laba buurood dhexdooda buuxinay adhi aad u fara badan xadiidkii hadda koraan soo sheegnay markaasuu tolkii u yimid oo wuxuu hi yaa qowmi aslimuu tolkayow islaama fa inna muxamedan yucطi caطa'a rajulin laa yakhaafu lfaaqa muxamed wuxuu bixinayaa oo wax dadka sidii nin aan faqriba ka baqaynin oo kale wuxuu yidhi wain kaana arajulu layajiiu ilayhi maa yuriidu ila adunyaa nebiga nin baa u imaanaya sal lay slm dad baa u imaanaya adduunya mooya wax kale ma marka ay u imaanayaan adduunyo doonu waay xoolaha uu qaybinayo uunbaa hunguri ka hayaa famaa yumsi xataa yakuuna diinuhu axaba ilayhi min addunya bima fiiha markuu xoolaha dartood usoo islaamo galabnimadiiba islaamnimo iimaankiibaa qalbigiisa degaya markaasay diintiisi waxay noqonaysaa miduu ka jecel yahay adduunyadiisa diintii marka qalbigiisa qaali ku noqonaysa oo iimaankiibaa gelaya manaa laakiin markii hore uu imaanayey xooluu soo raadsaday maxamed xooluu qaybinayaa xoolahaasaa lasoo doontay marka man jaada bilmaali maala annaasu qaatibatan ilayhi way macnaha waa la soo aaday ruuxii yacni wax ogaado ayib waana midda keentay in qodobkaa la jideeyo ilaahay bini aadamku og yahay si qalbigiisa loo soo jiido ayaa la jideeyey oo zakada masaarifteeda lagu daray walmu'allafati quluubuhum laakiin eh, sida saxdaa ma aha in miisaanka iyo qiyamka ruuxa lagu qiimeeyo inay xoolo noqdaan maaha ama haysigooda ama bixintooda maaha waxaa ka horeeya ruuxa qiimayntiisu lagu qiimeeyo inay noqoto ruuxa dadnimadiisa iyo aqoontiisa iyo akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo taasaa asala amaa xooluhu waxa weeyaan waa shay iska caarid ah kuma tusaan ruuxa dadnimadiisa kuma tusaan kahaya dadnimadiisa kuma tusaan kuwa aada u liitaa la siiyaa bal akhiru zamaanka nebigu sal lla alay wasalam wuxuu sheegay adduunyadu inay isugu uruuri doonto inteeda badan dadka kuwooda liita xadiid abi hurayra axmed uu warinayay keyrkii ayaa nebigu leh sal lay wasalam laa tadhabu addunya xataa tasiira lilukac bni lukac adduunyadu dhammaan mayso oo tegi ilaa ay u ahaato nin xun oo aabbihiina xumaa lukaca waa laiimka laiim ibnu laim nin xun oo aabbihiina xumaa ilaa ay adduunyadu isugu ururto dhammaan maysa buu nabiri sal lla alay waslam maana maxaa laga wadaa yacni adduunyada iyo muxuu ahaayey jagooyinkeeda kuraasteeda xoolaheeda awoodeeda jaaheeda dadka xun bay ku ururi doonta dadka khaladaa dadkaan diinta lahayn dadkaan qiimaha lahayn marka hadduusan qiimo kale lahayn oo jaahil yahay uusan akhlaaq lahayn uusan diin lahayn oo dadnimo kale lahayn xooluu leeyahay keliya ta macno uma samayso xooluu leeyahay keliya inay macno weyn u samaysa maaha taasi waxa weeye waa cibaadatulmaadda wey markaas waxa laga hadlaya waxa weeye sax ruuxu markuu bixiyo caadatan caadatan dadku waa ku soo ururaya wlmaalu lilinsaani fataanu shadriga dambe waxa weeye xooluhu bini aadanka way fatnayn badan yihiin yacni qalbigooda waxaa la geliyey xoolaha jacaylkooda jacaylka ay xoolaha jecel yihiin ayaa marka waxaa loo dhexgeliyey fitnadii in lagu fitnayo lagu imtixaano xooluhu inay fitno yihiinoo bini aadanka fitno ku yihiinna nusuus fara badan baa ku soo aroortay oo qur-aanka kariimka ah waxaa ka mida ah qowlulahi tabaaraka watacala fi suurati alanfaal waclamuu anamaa amwaalukum wa wlaadukum fitna waana allaha cindahu ajrun cadiim yacni ogaada xoolihiinna iyo caruurtiinnu waa uun imtixaan waa uun fitno wa ikhtibaar wa imtixaan ilaahay agtiisana ajir weyn baa yaala fii suurati taqaabun sidoo kale inamaa amwaalukum wa wlaadukum fitna wallahu cindahu ajrun cadiim bimacnaa xoolaha laydinma siinin jacayl laydinma siinin doorasho laydinka doortoo laydinka jecel yahay kuwa laga qadiyey laydinma siinin kan la siiyeyna waa imtixaano yahay kanaan la siininna inaan la siinin buu ku imtixaana yahay labadu waa imtixaan waay marka wuxuu fiirinayaa alla tabaaraka wa tacaala hadduu ku siiyey atashkuruhu calayhi wa tutiicuhu am tastahilu bihi an tastahilu canhu tacdaadu biha yani maa laa yanbaqii ma ku shukrinaysaa alla ma ku aqoonsanaysaa xoolahan ma u isticmaalaysaa meeshii loogu talagalay oo ilaahay ma ku ateecaysaa mise waad ku caasinaysaa marka waxa weye waa imtixaankaas way xoolihii marka fidnadooda ayaa badan aayad kale rabbi tabaaraka wa tacala waa kii lahaa almaalu waalbanuuna ziinat lxayaati اdunyaa waa adduunyada quruxdeeda waay quruxdii dhalalkaasi naftaa jecel zuyina linnaasi xubu الشhahawaati min الnisaءi wاlbaniina wاlqanaطiir اlmuqanطaraةi min الdahabi wاlfidaةi wاlkhayl اlmusawama wاlalcaami wاlxarsi waxyaalahaas laynoo qurxiyo layna jeclaysiiye xadiidkii saxiixaynkuna waa kii ahaa xakiim ibnu xisaam rasuulkaan weydiistay buu uhi sal lla alay wasalam fa acطaanii waxbaan rasuulka weydiistay waa isiiyey buui haddana waan weydiista wuu isiiye haddana waan weydiista wuu isiiye saddex goor markuu isiiyey oo mid walba intaan weydiistay uu isiiyey ayuu rasuulku wuxuu yidhi yaa xakiim xakiimow inna hada almaala khadiratun xulwa xoolahani waa cagaar haddana macaan shaygu markuu cagaar yahay ishaa jecel ishaa ku qabowsata markuu macaan yahayna carabkaa jecel naftu marka shaygaa aad bay u jecesha shaygu hadduu qurux badan yahay haddana macaan yahay nafta aad u jecel faman akhadahu bisakhaawati nafsin buurika lahu fiihi ruuxii ku qaata xoolahaasi ruuxii ku qaata is-ilaalin iyo deeqsinimo nafta naftiisoo deeqsiyadoo is-ilaalinaysa oo isdhowraysa ruuxii ku qaata buurika lahu fiihi waa loo barakeeya ruuxiisa ku qaata iswaalid iyo xadgudub iyo iimaan la-aan ku raadiya looma barakeeyo wa kaana kaladii yakul walaa yashbac wuxuu noqonayaa sidii ruux wax cunahaya oon haddana dhergeyn yacni adduunyada si kastoo u daba ordo isugu isugu dhibo kasal gaadhi maayo yacni mana ka dhergeeyo waay lagama dhergo marka fitnadaas waaye maadaama ay fitnadaa tahay marka waxaa lagu leeyahay taxadarkaaga qaado man jaada ruuxii deeqa bilmaali xoolaha ku deeqa maalannasu waa meeshii aan lahayn jinaaska ah, almaal iyo maala laba kelimo isu nooc u yaala laakiin haddana maca daalik kala macno ah tajniiskii wey man jaada ruuxii deeqa bilmaali xoolaha ku deeqa maala annaasu dadkiibaa iisha qaatibatan dhammaantood xaalay yihiin ileyhi xaggiisa waalmaalu xoolihiina fataanun waa mid fitnayn badan lilinsaani bini aadamka man saalama annaasa yaslam min qawaa'ilihim wa caasha wahuwa qariiru lcayni jadlaanu saalama man saalama ruuxii la nabatama nabad iyo heshiis kula noodaada annaasa dadka yaslam wuxuu ka nabadgelayaa min khawaa'ilihim shararkooda iyo dhibaatooyinkooda iyo fasaadkooda wa caasha wuu noolaanayaa walxaal huwa isagoo qariirulcayni mid ilqabowsaday ah iska faraxsan jadlaanu oo faraxsan saalama musaalamada waxaa la yidhaahdaa tarkulxarbi baa la yidhahda inaad dagaalka iska dayso oo dadka aadan dhibin oo aada musaalaxe iyo nabad dadka kula noolaato saasaa le macnaha marka saalama bimacnaa <clears throat> bimacnaa taraka almutaaraka walmancu min aladaa walmusaalaxa maca annaas waay hawaa-ishana waxaa la yidhahdaa waa jamcu haa'ila haa'iladana waxaa la yidhahdaa alfasaadu washaru waay waa fasaadka iyo sharka marka waxyaalaha dadka ka yimaada ee dhibaatadooda ah ayaa la yidhaahdaa haa'ila la yidhaahda ayb <clears throat> waxaa kaloo la yidhaahdaa alhawaa'il aldawaahi musiibooyinka waaweyn ee culculusna waxaa la yidhahdaa iyagana hawaa'il waa la yidhahdaa ayb qariirulcayni waxaa loo isticmaalaa faraxa qariirulcayni min qarra alcaynu waayo ilqabowsi waayo macnaha ilqabowsiga waxaa laga wadaa waa farxa waay iyo qalbigoo ku dega ayaa la yidhaahdaa oo qarat caynuhu baa la yidhaahdaa taqiru wa taqaru ayb markii murugtana waxaa loo isticmaalaa sakhiinu lcayn baa la yidhahdaa sakhiinu lcayn yacni ishiibaa kululaatay ilkulayl iyo ilqabow oo waxay yidhaahdaan lisuruuri damcatun baarida walilxusni damcatun xaara yacni ilinta isha ka timaada bidina farax bay ku timaadaa ruux markuu farxo qaar marka ilinta faraxa ku timaada waxay yidhaahdaan waa qabow ilinta murugta ku timaada ruuxu markuu murgo ku timaadana waa kulayl bay dhahaan saas daraaddeed baa waxay u dhahaan faraxana waxay yidhaahdaan qariirulcayn markii uu murugsan yahana waxay dhahaan sakhiinulcayn min sakhina oo xaraarada laga wado macnaha saas wey marka ayb marka qariirulcayni isagoo faraxsan waay waa tii aayadda ahayd marya markii eh, arinteedii laga hadlayay fi suurati eh, kaaf fi suurati eh, maryam fakulii washrabii waqarrii caynan waqarrii caynan ilqabowsi waay yani ku farax waay jadlaanka waxaa la yidhaahdaa min jadla rajulu jadlan fahuwa jadlaan idaa farixa ah, jadlaanku bimacnaa waa kan faraxsan waay isku macno dhow yihin marka qariirulcayn iyo jadlaan way isku macno dhow yihiin culimada qaar baa farqi u samaynayo sida maalan eh, eh, eh, alcaskari kitaabkiisa furuuq luqawiya wuxuu leeyahay farqiga u dhexeeya assuruur waljadlu waxa weeyaan jadalku waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa jadalka huwa suruuru haabit haddii faraxu uu yahay mid sugan oo daa'imayoo joogaya marka waxaa la yidhaahdaa jadal hadduusan joogayninna marka waxaa la yidhaahdaa suruur baa la dhaha ama farax baa la dhaha farqigaasaa udhexeeyo adiga waa laba kelimo isku macno dhowaay macnaha wuxuu ka wadaa marka ujeedadiisu ay tahay ee ruuxa dadka nabad kula noolaada oo aan dagaalamin sulux iyo nabad iyo badbaadada dhankeeda maraaya ruuxaasi dadku ka nabadgalaa wuxuuna noolaadaa isagoo iska faraxsan isagoo iska faraxsan nolo degan oo xasiloon buu ku noolaadaa oon cabsi lahayn oo dakana ma qabo oo cidna kama baqayo oo muxuu ahay dhibaato amaa lagu geystaa maleh yani dadkii oo dhan buu nabad la wadaya haddiise ruuxu uu dagaalkiisu bato marka waxaa badanaysa murugtiisaa badanaysa oo cabsidiisaa badanaysa oo dakanu gelaya oo meel walbuu ka baqaya marka wuxuu ku leeyahay nabadda qaado mar walba suluxa iyo heshiiska iyo qaado waxaa ka mid mahmahaha man saalama annaasa rabixa asalaamata waman tacaddaa calayhim kasiba annadaamata ruuxii dadka nabad kula noolaada wuxuu faa'iidaa nabadgelyo ruuxii ku xadgudbana qoomamuu kasbadaa qoomamo iyo nadaamo ama dembiguu galay ama khaladkuu galay ama waa lagaa daba imaan ama haddii xataa aad bini aadanka ka fakato ilaahay baa allah iyo cuquubadiisaadan ka fakanayn marka af iyo adinba nabad galo dadkana nabadgelyo waxay tilmaamaysaa masalada loo yaqaano mudaaraadka dadka xataa dhib leh ee dhibaatadu ka timaado dhib ha la qaabilin dulqaado iska saamax kii allah tabaaraka wa tacaala lahaa muxuu ahaay xumaanta lagula soo qaabilo wanaag ku celi idfac bilatii hiya axsan ah, wanaag ku qaabil ha ka ficilla qaadan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim kii xataa cadowga kuu marka dambeeto saaxiib kula dhoqonaa haddii aada xumaantiisii wanaag la qaabisho marka waxaa laga wadaa macnaheedu wax weeyaan marnaba ha dooranin dagaal iyo colaad ha dooranin adoo ka wareegi kara colaad iyo dagaal ha dooran faa'iida ma leh xataa haddii uu yacni ciddaasi ay aada u tabaryartooda yasayso dagaal laguma degdego dagaal laguma degdego ayib waa masalada mudaaraadka la yidhaahdo waxaa kale jira waxa la yidhahdo mudaaraad iyo mujaamala mudaaraadka waxaa la yidhaahdaa ruux aad dhibkiisa ka baqayso dhibaata inay kaa soo gaadho afkiisa ama adinkiisa in aad dhaqanka u wanaajiso hadalka u wanaajiso si aad sharkiisa uga nabad gasho diintaadana kumaadan dhaawicin laakiin adduunyadaadii wax ka mid aad ka tanaasulaysaa si aad sharkiisa uga nabad gasho mar wuxuu gaari karaa inaad xataa xoolahaaga siiso si aad sharkiisa uga nabadgasho waakii xadiidku ahaa dubuu acraadakum biamwaalikum sharaftiinna waxaad ku difaacdaan xoolihiina xoolahaaga bixi si sharaftaadu u badbaado amaa mujaamalada waxaa la yidhaahdaa inaad diintaada u dhaawacdo adduunyo daraadeed adduunyaad ilaalinaysaa diintaadiina wad dhaawacaysaa taa waxaa la yidhahdaa mujaamala la yidhahdaa ma bannaana laakiin mudaaraadku waxa weeyaan yacnii diintaadii wax yeelin ama adduunkaagii baad bixinaysaa si aad diintaada kuugu nabadgasho ama adduunyadaada qaar ka mida kuugu nabadgasho ayaad adduunkaagii qaar ka mida bixinaysa yani mucaamaladii baad wanaajinaysaa taas marka waxaa la yidhaahdaa waa eh, mudaaraad ayb waa abu sulaymaan alkhaaabi caleyh raxmat ullah maa dumta xayan fadaari nnaasa kullahum fainamaa anta fii daari اlmudaaraati man yadri daara waman lam yadri sawfa yuraa cama qaliilin nadiiman linnadaamaati daarta aad joogtaba daar uun wax walba aad isku taagi karta ma ahe adduunyaa la yidhaahdaaye dadka mudaaraadka kula dhaqa ayb haddaad yeeli weydo fartaad dhexda ka qaniini doontaaba xaaladdu way kugu cuslaan doonta ayb sidaas way macnaa waxaa tilmaamaya sidoo kale xadiidkii nebiga sal alla lay wasalam xadiidu caaisha fi saxiixayn nebigan sal alla lay wasalam ninbaa idan weydiistay ista'dana rajulu calaa rasuuli sal alla lay wasalam ninbaa idan weydiistay guriguu nebigu joogaa sal alla lay wasalam soo galaa rasuulka ilaahi markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slm i'danuu lahu fabi'sa rajulu lcashiira fii riwaayatin ibnu lcashiira ha soo galo u idma bnu sl ha soo galo ya nin fiican maaha nin fiican ma ninkii uu nebigu hadalkaa yidhi markuu banaanka joogay markuu soo galay oo u yimid alaana lahu lqowl xataa anna lahu indahu mansila nebigu hadalkii marka u dabciyey yacni si farax leh oo soo dhoweyn leh buu qaabilay hadal dabacsanna uu kula hadlay ila aada mooddoba nin agtiisa darajo ku lahoo kale oo qiimo ku lahoo kale sidiisu u qaabilay banaanka markuu taagnaana muxuu yidhi bisa akhulcashiira ya waa nin xun nin fiican ma markuu ninkii intuu dantiisii dhammaystay baxay ayuu nebigu sal lay wasalam eh, caaisha waxay ku tidhi yaa rasuula allah ninkan markuu bannaanka taagnaana sidaasaa tidhi markuu kuusoo galo kula soo fadhiistana sidan aad ula dhaqanta see wax u jiraan markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam caaishoy ina shara annaasi mansilatan cinda allahi yowma alqiyaama man tarakahu annaasu itiqaaa sharihi yacni bini aadamka ilaahay agtiisa ruuxa ugu shar badan waa ruuxa dadku ay uga kala cararaan sharkiisa baqdin ay ka baqayaan cid walba ka cararto oo la yidhahda ama uu dhibkaa soo gaadhaa kaasaa aadamaha ugu shar badan buu nebig sal lay slm marka ninku waa xun yahay haddana maca nebigu sal ly slm wuxuu kula dhaqmay mudaaraad daaraahu wax diina ugama tegin laakiin yani waxa weye xumaanna uma muujin nebigu sal lla alay wasalam mudaaraadkaasi marka weeyaan waa mashruuc wayna fiican tahay wey macnaha waa kii xasan ibni abilxasan albasri taabicigii jaliilka ah waa kii lahaa almudaaraatu nisfu alcaqli saasay yidhaahdaan buu yidhi yani dhaqanka noocaasi waa caqliga niskii bay dhahaan buu yidhi aniguse leeyahay buuhi huwa alcaqlu kulluhu aqli hadduuba jiraba waa inaad dhaqankaa ku dhaqanto oo dadkii aydaan isku dhicin ood iska farsamayso kaas way maanaa ayib taa waxaa ka duwan oo mudaaraadkaa iyo dhaqankaa iyo qaabkaasi quruxda badan iyo nabadda iyo ay soconaysaa haddii meesha aad joogto iyo mujtamaca aad dhex joogto uusan ahayn mujtamac jaahiliyahoo dulmigu waa asal u yahay haddii qawaaniinta meesha ka jirto qawaaniintii duurjoogta ay tahay oo mujtamac jaahiliya ah oo aan waxbaba xerinayno uu yahay markaase haisdhiganidha islaali marka ha ku talagelin dadka waa wada nabade nabad la noqo ha noqonina laa yuldaqu lmuminu yajuxni maratayn wey mana yaa lagu qaniinin marka ah, yani kolba meeshaad joogto tashigeeda yal waa tii uu lahaa eh, zuhayr bn abi sulma eh, saaxib اlmucalaqa waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhadam waman laa yadlim innaasa yudlami jaahiliyadii saasay ahayd yacni haddaadan wax weerarinba oo xoog aan lagaaga baqin waa lagu dardari ah, darkaaga haddaadan hubkaaga ku difaacanin ede darka waa lagaa geli haddaadan wax dulmininna waa lagu dulmin waa dhaqanka hadda soomaalida jaahiliyad muxuu ah qabaaisheedu ay leedahay haddaaba tabar yartahay waaba lagu jeeriba reer weyn oo laga baqo waynaata sharkaaga waa in lagaa cadubilaysto ya haddaan lagaa cadubilaysan laga ba inaga daaya lagu dheh waa lagu derderi khalaas hadh cad baa lagaa lagu meersanaya marka inta badan mujtamacaadka jaahiliga ee andimada jaahiliga meeshay ka dhaqan galaan baa noocaas markaasoo kale haysdhihin dadku waa wada wanaagsan yahayoo muxuu ahaayey qaanuunkaa hadda la sheegay ha kula dhaqmine taxadarkaaga qaado oo waaqicaaga fahan wey macnaha ayb man saalama annaasa man ruuxii saalama nabad kula noolaadoo kula dhaqma iyo wanaag iyo sulux annaasa dadka yaslam wuu nabadgelayaa min qawaa'ilihim shararkooda iyo dhibaatooyinkoodu ka nabadgelayaa wacaasha wuu noolaan walxaal huwa isagu qariirul cayni mid ishiisu qabowdahay uu yahay jadlaanu oo faraxsan ayuu noolaanayaa ayb man kaana lilcaqli sulaanu calayhi hadaa wamaa calaa nafsihi lilxirsi sulaanu man ruuxii kaana ahaaday uu ahaaday lilcaqli caqliga xaaluu u sugnaaday sulaanun man ruuxii kaana uu ahaaday lilcaqli caqliga sulaanun uu ahaaday calayhi korkiisa ruuxii caqligu korkiisa uu sulaan iyo awood iyo xujo ku leeyahy hadaa wuu ahaadaa maa calaa nafsihi naftiisa korkiisa aysan ahaanin sulطaanu wax awoodi lilxirsi yani dadaalka wlxaal maa calaa nafsihi naftiisa korkiisa aynan ahaanin lilxirsi xirsiga iyo dadaalka faraha badan sulaanun wax sulaaniya awood ah sulaan badan buu ku yimaadaa laakiin waxaa laga wadaa bimacnaa alquwatu walqahr yani ruuxii caqligu uu korkiisa awood ku leeyahay oo caqligiisu shaqaynayo oo caqliguu hagayo dadaalka adduunyada iyo israacinteedu suldaan iyo awood ku yeelan maayo macnuu saas waay yacnii caqligaa wuxuu ka xakamaynayaa xirsigii iyo dadaalkii faraha badnaa iyo israacintii adduunyada suldaanku macnaha muu ku yimaadaa macnaha labaadee uu ku yimaadae aadka ugu loogu isticmaalo alxujatu walburhaan waay waana macnaha ugu badan ee qur-aanku u isticmaalo sultaanka qaalibka sultaanka qur-aanku isticmaalo bimacna alxuja walburhaan baa laga wadaa ayib kelimatu hada iyaduna macaani badan bay ku timaadaa laakiin halkan waxaa laga bimacnaa saara wuu ahaanayaa saara wuu ahaanayaa macnahaasuu noqonaya way macna ayib wuxuu ka wadaa naadimku oo beydkan ujeeddadiisu ay tahay wuxuu tilmaamayaa caqliga iyo dowrka uu ku leeyahay bini aadamka ee hagaajintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo tahdiibintiisa bini aadamka markuu ilaahay geliyey tabaaraka wa tacaala shahwada iyo doonitaanka iyo adduunyo jacaylka iyo dadaalkan faraha badan waxaa ilaahay gudihiisa ku abuuray intaaba wixii xakamayn lahaa laba arrimoodba waa la siiyey caqli waa la siiyey cilmina waa la siiyey labadaasi waxaa loogu talagalay shahwadan iyo doonitaankan iyo dadaalkan zaaidka inay xakameeyaan haddii marka uu caqligii uu suldaankiisii iyo awooddiisii shaqaynayso ruuxu ay haysato wuxuu ka celinayaa marka dadaalkii macna la-aanta ahay faa'iida la-aanta wuu ka qabanaya wuu ka xakamaynaya macnahaasuu ka wadaa ayb taa macnaheedu waxa weeye caqligu waa xubinka ilaahay uu aadamaha ku gooni yeelay makhluuqaadka badan oo jooga ayuu ilaahay miise ka siiyey waana xubinka kala saaro weeye takliiftu inta badan ay ku xidhan tahay waana xubin loogu talagalay inuu ku idraago waxyaalaha manaaficda iyo masaalixda iyo waxyaalaha dhibku ka imaanayo loogu talagalay inuu ku dareemo wey macnaha xubinka wax kala saaro waay wax kala sooca xoolaha iyo durjoogta iyo bini aadamka iyo isagaasaa u dhexeeya ayib maadaama uu idraagii talabaadna waa xubin loogu talagalay inuu aadamaha xakameeyo waa breegii waay breegka xakamaynaya celinayana waa isaga kolba qadarka uu caqligiisu shaqaynayo buu bini xumaanta ka xakameeya ayib oo mahaaligtii meelaha halistaa uu ka celiyaa sidaas daraaddeed baa waxaa loogu magacaabay caqli loogu magacaabay min caqala caqala waxaa laga bimacnaa dabarka waayo soo maxaa caqli loogu magacaabay liannahu yamnacu saaxibahu can ilmahaalik ruuxa uu ku jiro ayuu wuxuu ka celinayaa meelaha dhibaatada leh iyo halaagu ka celinaya meelaha lagu halaagsamay mar kale waxaa lagu magacaabaa nuhya ina fii dalika alaayata lulunuha soo maha nuha yani annuha waa jamcu nuhya nuhyadu waa caqliga limaada sumiya nuhya liannahu yanha saaxibahu can اlmahaalik saaxiibkiisa ruuxa uu ku jiro ka celiyaa wuu ka qabtaa mar kale waxaa lagu magacaabay xijri ya soo iyadana laguma magacaabay iyadana waa la yidhaahda oo iyadana waxaa loogu magacaabay sidaasoo kale waay ayb hal fii dalika qasamu lidii xijrin xijriga waa caqliga maxaa iyadana xijri loo yidhi liannahu yaxjuru saaxibahu ay yamnacu saaxibahu can ilmahaali kullu dalika saas waay caqli iyo nuhya iyo xijri kulli macani isku dhowaay waxaana loogu magacaabi waa xubinkii bini aadamku xumaanta ka xakamayn lahaa waa ayb sidaas daraaddeed ayaa waxa weeye wuxuu leeyahay haddii ruuxa caqligu uu awood ku leeyahay wixii dhibahayay buu meesha ka saarayaa oo ay ka mid tahay xirsiga iyo dadaalka zaa'idka ee adduunyada oo aan soo sheegnay inuu dhibaato leeyahay adduuniya akhraba ayb wuxuu leeyahay shekhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah caqliga iyo cilmigu waa labada bini aadamka ka celiya xumaanta naftana xakameeya faida zaala alcaqlu alxaafidu inbasatat innafsu fi ahwaa'iha caqligii celinayay hadduu meesha ka baxo naftu markaas waxay ku fakanaysaa waxyaalihii dhibay hawadeeday marka raacaysaa ilaan xakamihii baa meesha ka baxay wey macnaha ayb laba mid baa marka dowrka iyo kaalinta caqligu uu meesha uga baxaa oo markaa naftiiyo hawadeedu uga xoog badataa mid weeyaane in caqligu daciifo oo markaasi naftii iyo hawadeedii ay ka tanbataan markaasi way hoggaansani oo xumaantii kaba qabanaya markaa iyadaa iyadaa wadanaysa marna waxa weeye caqligii waa joogaa laakiin way siri oo naftiibaa xeeladeedaa badan oo caqligii way ka siid calaynaysaa xoog markaa uma isticmaalayse xoogiisi wuu joogaa laakiin way khayaamaysaa laalaabay yay markaa ku marinaysaa manaa caqligu markaa sidaas wey waa ka qur-aanka kariimka ah in badan allah tabaaraka wa tacaala caqliga bini aadanka in la baraarujiyo oo hurdada laga kiciyo oo la diro oo uu shaqeeyo oo uu rogrogmo oo uu shaqadiisa qabsado waa ka qur-aanku inta badan ka hadlo waay ayb ama aayaadka kowniga ah inuu fiiriyo ama aayaadka tansiiliga ah ama noloshaba inuu yani waaye aragnimadeediiyo isbedeladeeda uu fiiriyo in badan ba qur-aanku ka hadlaa inna fii dalika la aayaatin liulinnuha cuquul hal fi dalika qasamu lidii xijr waataquu llaha ya uli lalbaab ina shara adawaabi cinda allahi aladiina ina shara adawaabi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun inaa anzalnaahu qur'aana carabiya lacalakum tacqiluun marka iska dhaaf aayadaha ka hadlaya ee caqliga ilaahay uu ku ammaanayo aqliga iyo mushtaqaadkiisa aqliga iyo yaani maadadiisa inta qur-aanka ay ku soo aroortay taqriiban toddobaatan goor way ka badan tahay marka shaqadiisa laga hadlana oo maalan nadarka iyo tafakurka iyo tadaburka iyo tabasurka fi aayaati illaah iyo taariikhda iyo axkaamta tashriica iyo waxaa marka laga hadlana aayadaha ka hadlaya lamaba koobi karaba sidaas daraaddeed baa waxaad garan kartaa ahmiyadda ay shareecadu siisay caqliga saas way macnaha in la kobciyo in la koriyo in muxuu ahay mararka qaarkood waxyaalaha khuraafaadka ee caqliga bini aadamka u geysanaya laga xoreeyo khuraafaadka bini iska dhexleen macno la in laga xoreeyo shaqadiisa qabsado wahaa kada ayb marka caqligaaga hadduu shaqaynayo wuxuu waxaad kaga badbaadaysaa weeye mahaaligtaad kaga badbaadaysaa laakiin haddii caqligii shaqayn waayo cilmi darrana kuugu darmato markaasi hadda wax weeyaan waa markaa imaanayso xirsiga oo markaad adduunka iyo natiijadiisa iyo xumaantiisa iyo inuu durba dhammaanaya iyo ee muxuu ahaay markaad wixii ku tusi lahaayee aad iskaga xakamayn laheed waa caqliga iyo cilmiga labada haddaad weydo xirsigaa kula tegaya marka man kaana ruuxii ahaaday lilcaqli caqliga uu ahaaday sulطaanun xujo calayhi korkiisa hadaa wuu ahaanayaa walxaal maa calaa nafsihi naftiisa korkiisa uusan ahaanin lilxirsi dadaalka zaa'idkii adduunyada lagu dadaalo sulطaanun isagoonusan u ahaanin man madda طarfa lifardi اljahli naxwa hawan aqضى cala اlxaqi yowma wahuwa khasyaanu man ruuxii madda taaga طarfan il ama indhaha naxwa hawan naftu waxay rabto xaggeeda u taaga ishiisa lifardi اljahli jahli xadgudubkii ama jahli zaa'id ah oo xaddhaafa dartiina ugu taaga aqdaa wuu sabri cala alxaqi xaqa korkiisuu ku sabri doonaa yowman maalin uun walxaal huwa isagu khasyaanu uu yahay mid dulloobay oo fadeexoobay oo ihaanoobay darfiga waxaa la yidhahdaa aldarfu ishaa la yidhaahda fiiradana waa la yidhahda ayb qaasiraatu darfi ciin darfigaas waxa waa isha waa waa dumarkii jannada laga hadlayay ishoodaa gaaban oo raggooda meel aan hay ishoodu ma gaadho qaasiraatu darf fiiradana waa loo isticmaalaayo darfiga bimacnaa fiiradana waa la yidhahdaa kama fii qisati nebiy llaahi sulaymaan ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka darfuka marka fiirada laga wadaa ama isha lafteeda ayib fardiga farduljahli fardiga waxaa la yidhahdaa bimacnaa tajaawuz اlxad yani xadgudubka way fardiga yani jahliga xaddhaafka ah, darti kelimatu aqda waxaa laga min ada oo ulaai ah badan bay ku timaadaa laakiin haddii xarfu calaa laga dambaysiyo sidan oo kale aqdaa cala alxaqi markaasi waxaa laga wadaa alsabru waasukuutu cala ashay yacni shayga korkiisa inaad ku sabirto ood ku adkaysataa marka la yidhahdaa aqdaa calayhi ayb khasyaanka waxaa laga keenay min khasya idaa dalla taasaa laga keenay markuu fadeexoobo duloobo ayaa la yidhahdaa khasya faاttaquu اllaha walaa tukhzuunii fii dayfii waatii ahayd sidoo kaleeto walaa tukhzinii yowma yubcauun nabiy llaahi ibraahim calayh wala nabiyina asalaatu wasalaam marka yani waxa weye khasyaanku waa bimacnaa isagoo dulloobay muxuu ka wada macnaha ijmaaliga beydka uu ka wada wax waaye ruuxii indhihiisa taaga isagoo jahliga iyo aqoon darrada ay ka tanbadatay aqoon darro iyo jahli xaddhaafa dartii ruuxii naftiisu xaggay sayr rabto iyo doonideeda uun indhaha u taaga oo raaca maalin unbaa ku imaan doonta uu xaqiiqada korkeeda ku sugnaan doono ku sabri doono isagoo dulaysan bimacnaa way la soo gaaban doontaa waa way la soo gaaban doontaa haddii indhahaaga uun aad raaciso uun hawada naftaada wasay raftaadu rabtay iyo xumaantay rabtay uun aad ku raacdo dabagasho oo aad taa uun indhaha ku taagto socon mayse way kula soo gaaban doontaa kadibna waxaad ku dambayn doontaa xaqiiqada dhabta ee aad ka indha taagayso in aad ku dul sugnaan doontood ku sabri doonto laba mid ama adduunyaday kula soo gaaban doontaa hawadan aad raacday ama haddayna adduunyada kula soo gaabaninoo sida aad ku tagto aakharaad xaqiiqadeeda dul istaagi doontaa marka hawadaada ha raaci ayb <clears throat> hawadaa wuxuu ka wadaa oo meeshan hadda ay tahay alhawa waxaa la yidhahdaa maylu nafsi ilaa maa tuxibuhu wamaa yusayinuhu shaytaanu laha yacni hawa nafsi waa waxay naftaadu rabto xumaanta ah ee shaydaanku u qurxinayo waa doonitaanka naftaada waa rabitaanka naftaada waa jacaylka naftaada hawo nafsi baa marka laba ah waxna waa waxay ay jeceshahay oo diintu u ogolaatay waxna waa wax ay diintu u oon loo ogolayn taasaa inta badan loo isticmaalaa hawa nafsi way rabtaa laakiin lama ogola dhibbaa ku jira ayb arintaa markaa israacina waa saas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala qur meelo badan kaga digay ruuxuu inuu hawaraac noqdo waxaa wuxuu rabbi tabaaraka wa tacaala walaa tattabici alhawaa fayudilaka can sabiili illah haddaabaad hawada naftaadiiyo sayr rabto uun dabagasho inaad jidka ka shaki kuma jiro waa natiija xatmiya laazim waay waxay gaadhaa hawaraacnimada ruuxu heer marka dambe uu ilaah ka dhigtaba macbuud uu ka dhigto way gaari kartaa sida sanam la caabudoo kale ilaahaagu inuu noqdo naftaadoo kale naftaadu inay noqoto macbuudkaad caabudaysay ku noqoni marka aad iyada uun ka amar qaadato oo say rabtana u yeesho waxay rabtaba ku dabagasho ilaah bay kuu noqotay leanna daaco mulaqa yaa iska leh aaaca almulaqa xaqun lilaahi khaalis waayo cid wuxuu rababa lagu raaci karo wax kasta uu ku amrana inaad qaadato ay tahay waa allah keligii ya dabcan rasuulku soo dirsadana dee isagii amarkiisiibuu wadaa soo maa laakiin hadduu jiro cid kale oo amarkiisa aadan waxba ka soo celinaynoo si mutlaqan aad u qaadanayso waad caabudin ruuxa isaga hadduu madax yahay hadduu madaxweyne yahay hadduu boqor yahay hadduu suldaan yahay hadduu waalid yahay haddiiba aad amar mulaqo waxba aadan ka soo celinaynin aad raacdo bimacnaa cibaado waaye sidaas daraaddeed baa allah wuxuu yidhi afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu wa adalahu allahu calaa cilmi bal ka midka naftiisu waxay rabtay ilaaha ka dhigtay ya balwadeedii ayuu raacay wax alla waxay amarto khamro cabcab sinayso sinayso wax dil dil yaa wax dhac dhac waajibaadka ka tag ka tag ilaahay iyo diintiisa wax ka sheeg ka sheeg wax alla wixii ay amartaba maya ma dhahaba kaasi shaki male ilaahiisu waa hawada naftiisa mara laga hadlay naftiisuu caabudaa ayb waa meeshay dhahaan dhallinyarada soomaalidu balwadaada daacad u noqo yacni hawada naftaada caabud waaye bal wadaada daacad u noqo waa hawada naftaada caabud waa ayb allah tabaaraka wa tacaala kan hawada raaca sidoo kaleeto waa ka ku miaaliyey ruuxa hawa raaca ey oo kale lagu miaaliyey ayb waa kii qisadii watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'na larafacnaahu biha walakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaahu famahaluhu kamahali lkalbi waa ey oo kale ruuxa waraaca yacnii sida eygu u liitoo kale u liitaa ruuxa cilmina ma raaco caqlina ma raaco qiyam iyo akhlaaqina ma raaco laakiin waxay naftiisu rabto buu dabagalaha waa ey oo kale marka arrintaa way arrinta laga hadlayo marar badanna qur way ku soo noqnoqotay itibaacu lhawaa ruux markuu hawadiisa raacay hadduu jahli u geeyana waxaa la yidhaahdaa eh, muxuu ahaay dalaal baa la uu garanayo isagoo garanayo cilmigeeda leh uu markaa raacana waxaa la yidhaahdaa hayi baa la yidhahdaa alhayu alghayu wاnnajmi idaa hawaa maa dalla saaxibukum wamaa hawaa maa dalla saaxibukum yacni dalaalku wuxuu ka wamaa awaa hayiguna wuxuu ka yimaadaa camal la'aan saas way macnaha marka cilmina waa loo sugay camalna waa loo sugay ayb <clears throat> alimaam ibnu qayim caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay sheekhu hadda naadimku sooma dhihin muxuu ahaayey ruuxaasi isagoo oo dulaysan buu fi nihaaya maalin uun ayuu xaqa dushiisa ku sugnaan doonaa iyo xaqiiqada waa saas bidaayada iyo bilowga hore ruuxu hadduu hawada naftiisa raaco wuxuu ku dambayn doonaa fi nihaaya inuu duloobo ama adduunka ku duloobo ama aakhara ku duloobo ibnulqayim caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay eh, likulli cabdin bidaayatun wa nihaaya addoon kasta bilow iyo dhammaad buu leeyahay faman kaanat bidaayatuhu itibaacu lhawa ruuxii bilowgiisa hawa raac noqda oo balwadiisii naftiisu waxay rabto raaca kaanat nihaayatuhu aldullu waasaqaar dhammaadkiisa wuxuu ku dhammaadaa inuu dulloobo oo hoog iyo halaag ku dhaco walxirmaanu walxirmaanu walbalaau lmatbuuc marka sidaas weyaan itibaacu lhawaa iska ilaali marka oo ku xakamee cilmi iyo garasho iyo caqliga ibnu xibbaan cali raxmat ullah wuxuu leeyahay alcaqlu walhawa mutacaadiyaan falwaajibu cala almari an yakuuna lira'yihi muscifan walihawaahu musawifan yani caqliga iyo hawadu way isdiidan yihiin colaad baa ka dhexaysa caqligaaga hadduu saxi u shaqaynayo naftaada hawadeediiyo say rabto way isdiidan yihiin soo ma yihiin caqliga u hiili marka labadoodu markay isqabtaan caqliga u hiili bal caqligaa la rabaa inaad ku miisaanto miisaan u noqdo waxay naftu rabto ya naftu waxay rabto waxaanay rabtaa soo intaadan ka ogolaanin usoo celi miisaanka usoo celi caqliga ku miisaan cilmiga ku miisaan sharciga ku miisaan waxaad tidhahdaa nafyiga waxaad iga doonayso muxuu sharcigu ka qabaa caqliga saxdii muxuu ka qabaa haddii marka iyagu ay fasaxaan ka ogolow hadday kaa diidaanna waxaad tidhahdaa nafya raalli ahow ma yeelin waan diidaydheh ayb man ruuxii madda taaga طرفا لفرط الجهل jahli xaddaafa dartii garashadiisa ayaa xaddaafa garasho la-aantaasi xaddaafka ah darteed ruuxii isha u taaga naxwa hawan hawo xaggeeda u taaga naftiisu waxay rabtee xumaanta xaggeeda u taaga aqdaa wuu sabri cala alxaqi xaqiiqada korkeedu ku sabri doonaa yowman maalin uun walxaal huwa isaga oo khasyaanu isagoo dullaysan oo fadeexaysan oo qiimo la'aan ayib maalin unbuu la kulmi doonaa wey natiijo xumadeeda macnaha ayib man caashara annaasa laaqaa minhumu nasaba lianna sawsahumu bagyun wacudwaanu man ruuxii caashara la dhaqma oo dhex galo la saaxiiba annaasa dadka laaqa uu kulmi minhum xaggooda wuxuu kala kulmayaa nasaban dhib maxaa yeelay lianna sawsahumu maamulidooda iyo hogaamintoodu baqyun waa gardaro waa cudwaanun iyo xadgudub mucaashara caashara almucaasharada waxaa la yidhahda almucaashara almukhaalata walmusaaxaba yacni ruuxii dadka dhex galo oo la noolaado oo la saaxiibo ya dhib buu kala kulmaya wacaashiruuhunna bilmacruuf oo kale nasabkana waxaa la yidhahda bimacna tacab min nasiba idaa acyaa wa taciba waa tacabka waa rafaadka iyo dhibka waa sawskana waxaa la yidhahdaa assawsu min saasa siyaasatan ayaa laga keenayo idaa tawallaa ri'aasata annaasi wa qiyaadatahum waay dadka markii la hogaamiyo oo la maamulo arrimahooda loo islaaxiyo ayaa la yidhahdaa saasa annaasa waa meesha laga keenay siyaasadda laga keenay waa kelimatu siyaasa waa meeshaasay ka timi ayib waa kii xadiidka nebigu aha sal lla alay slam fi saxiixayn kaanat banuu israa'iila tasuusuhum اlanbiyaa halaka nabiyun khalafahu nabiyun reer bani israa'iil waxaa arrimahooda u taagnaa oo hogaamin jiray nebiyada nebi markuu tagaba nebi baa ka dambayn jiray oo laga soo dabaderi jiray marka ambiyadaa hogaamin jiray oo arrimahooda islaaxin jiray oo hagi jiray oo yaani waxa weye madax u ah ayib waa markuu le nebigu sal lla alay slam anigase nebi igama dambeeyo ayib baqyiga waxaa la yidhahdaa alictidaau mujaawasat اlxad inamaa bagyukum cala anfusikum fain baqi ixdaahuma cala اlukhra iyo cudwaankana waa dulmiga iyo mujaawasat اlxad yani waa xadgudubka iyo dulmiga walaa tacaawanu cala alimi waalcudwaan ujeeddadiis waxa waaye ruuxii dadka la dhaqma oo dhex gala oo la saaxiiba dhib inuu kala kulmayo shaki ma leh leanna bini aadamka dabeecaddiisa waxay tahay in uu xadgudbo oo uu wax dulmiyo abciga asalka uu leeyahay waa laba sifo jahli iyo dulmi ina caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kaana aluuman jahuula inahu kaana daluuman jahuula labadaa dabeeca asal u ah wuu dulmi badan yahay wuuna jahli badan yahay jahligu laba nooc waaye jahliga aqoon daradaana waa la yidhaahdaa adigoo shaygii garanaya inaad haddana xumaan ku kacdana waa jahli labadabana qur waa isticmaale yaani waxaan habboonayn xataa adoo garanaya haddaad samayso caalim baa tahay laakiin ma habboono waxan waxaa la dhahay jaahil baa tahay haddii aqoon darro ku haysana jahli baa la yidhaha marka maadaama aadamaha dabeecaddiisuba ay tahay xadgudub iyo dulmi iyo jahli uu yahay dabeecaddiisa asalka ah la noolaanshihiisa qasab weeye inay dhib gaadhayo qasab waay ayb taa waxay tilmaamaysaa marka oo lagu barayaa aadamahan aada la nooshahay marnaba ha kaga talagelin in aad fayoobi iyo aad eh, inaad ka nabad gasho oo eh, adigoo saaxiibo wax dhibaa ayna ku gaadhin oo dhibaata kaaga imaanin aada iska dhex joogto suurtagal maaha abcigaasuu leeyahay maadaama abcigaa uu leeyahay laba keetoyn marka miyaad ka ictizaali oo duurkaasaad iska geli mise intaad iskaga dhex noolaato ood dhex joogto ood la mucaamalooto baad u sabri labadaa mid waay kee khayr badan waay aniga inaan duurkayga iska galoon aadahanba isaga dhex baxo oo wadaad duurgala iska noqdo iyo inaan dadka ku dhex jiro oo aan dhibkooda ku sabro kee khayr badan waa masalada loo yaqaano alcusla walkhiltaan oo culimmadii hore ay kutubta ka qoreen ibn abi dunya oo kale wuxuu leey alcusla walinfiraad abuu sulaym alkhaaabin oo kitaabkiisa cuslada waa kagaga hadla ayib marka waa masle laysweydiiyo xadiidka nebiga sal ly wuxuu tilmaamayaa dadka inaad ku dhex jirto ood howlahooda ku dhex jirto ood la noolaato ood la mucaamalooto haddana aad dhibaatadooda u sabirto inay ka khayr badan tahay inaad ka dhex baxdo xadiidka cabdilaahi bni cumar nabigu wuxuu leey sal lay wasalam almu'minu aladii yukhaalitu اnnaas wayasbiru cala ahdaahum acdamu ajran min aladii laa yukhaalituhum walaa yasbiru ala ahdaahum muminka dadka ku dhex jira ee la nool dhibaatada kaga imaanaysa dadkana ku sabraya u dulqaadanaya ayaa ka ajir weyn muminka aan dadka ku dhex jirin dhibaatadoodana aan ku sabraynin saas wey maanaa kaasaa badan ayuu nebigu leey sal ly waslam ayib asalku marka sidaas waay laakiin culimmadii salafku ridwaan ullaahi calayhim waraximahum jamiican way isku khilaafsanaayeen wahb ibnu munabih ninkii taabiciga ahaa ayaa wuxuu dhihi waxaa laga hayaa inuu yidhi ina annaasa qad waqacuu fiima waqacuu fiih waqad xadadtu nafsii anlaa ukhaaliahum dadkii waxay ku dhaceen bay ku dhaceen isbedel weyn baa dhacay xaaladdu waa isbedeshay naftaydu waxay iigu sheekaysay buu inaanan isaga dhex baxo aanan dhex gelinba markaasaa waxaan idhi buu ihi laa tafcal fa innahu laa budda linnaasi minka walaa budda laka min annaas waa lagaa maarmaan dadka inay inay xaggaaga wax ka helaan xaggoodana aad wax ka hesho marka dadka dhex joog laka lahum ilayka xawaa'ij walaka ilayhim xawaa'ij danbay kuu leeyihiin adigana dambaad iyaga u leedahay laakiin markaad la dhaqmayso taxadar walaakin kun fiihim asama samiican wa acmaa basiiran wa sakuutan natuuqan meel walba waxeeda dhig meeshii u baahan inaad isindhatirtana isindhatir meeshii u baahan inaad dhagaha furaysato dhagaha furayso meeshii hadal u baahan hadal maarata meeshii hadal yar u baahan ha badinin calaa qadri alxaaja inta kolba baahidu ay tahay dadka la dhex joog laakiin haddii aad muxuu ahay ku dhex fakato khalaas mukhaaladadii marka dhib badan baa ka imaanaya ayb almuhim masalada cuslada iyo mukhaaladada ah culimmadu qoloba dhinac bay fadilaan oo qoloba waxay leeyihiin mid baa khayr badan eh, culimmadii eh, cuslada iyo dadka in laga dhexbaxo oo sharkoodiiyo laga cararo oo duurkaa layska galo raggii eh, arintaasi fadilay waxaa ka mid ah sufyaan thawri iyo ibraahim adham iyo daawun tai iyo fudayl iyo bishr ilxaafi iyo culimo badan baa dowr bida waxay yidhahdeen yani waxa weeyaan asalaamatu laa yacdiluhaa shay dadkan dhex jeegidooda inaad wax ka helayso allahu aclami inaad lafahaaga la fankato wax dhaaba ma leh qaarna waxay yidhahen war dadka ku dhex jira dhibkoodana ku sabra raggii dhankaasi xoojeeyena waxaa ka mid ahaa saciid ibnu sayab iyo shurayx iyo shacbi iyo ibnu mubaarak iyo a'immadii madaahibta iyo culimmadii salafku saasay u badnaayeen in aan dadka laga dhex bixin sida saxdii laakiin waxa weeye masaladaasi xukumkeedu takhtalifu biikhtilaafi اnnaas ruuxna ku dhex jirka ayaa isagana u faa'iido badan dadkana u faa'iido badan dadka qaarna ku dhex jirka waxbana kuma keenaan ayaguna waa ku dhibaatoodaan dadkana waa ku dhibaan oo waxaa badan markaa dhibkiisaa badan inuu kaasoo kale marka isaga dhexbaxo cuslada iska qaata markaa ayaa fiican qolaba marka dhanka ay rajaxaan bay faa'iidooyinkeeda sheegaan cuslada oo kale ka dhexbaxa waxay ku sheegaan yani faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a cibaadadii baad u faaruqaysaa kow macaasidii dadka aad la dhexgeli lahayd ee kaaga imaan lahayd baad ka badbaadaysaa fitankii iyo doodii iyo murankii dadkaad ka badbaadaysaa sharkii dadka iyo dhibkoodii baad ka badbaadaysaa waxaasay tiriya qolada kalena waxay yidhahdeen adeer dhankaa keliya baasha ka istaagine bal dhankana ka soo istaaga markaad dadka ku dhex jirto waxbaad bari oo waxbaad ka baran oo waad anfici oo waad intifaacsan oo waad edbin oo way ku edbin oo waad weheshan oo waad wehelin oo muxuu ahay ajir baad ka dhex heli howlahooda aad u taagan tahay oo waxaad baranaysaa inta bini aadamka lagu dhex jiro in la tawaaduco oo tajaarubtii waayo aragnimaad faa'iidaysan oo adduunku keliya ma aha halkaas iyaguna marya adugu nin walba hawshiisu la qiilbaxay ma garan laakiin sida saxiixa ah dadkuna isku mid ma aha wadciga iyo waaqica markaa jirana isku mid ma aha ruux walba xaaladiisagaa garanaya waa sida masalada guurka oo kale ka hadlaan masaa'il badanoo noocaas oo kalea jirta oo han xugum aan la wada siin karayn oon la dhihi karaynin cusladaa fadli badan mutlaqan ama mukhaalaطadaa fadli badan mutlaqan takhtalif biikhtilaafi اnnaas ruuxii ay cusladu maslaxada ku jirta ay badan tahay isaga iyo bulshadaba waa inuu markaa cuslada galo waa kii xadiidku nabigu sal alay waslam qaasaan markuu zamanku fasaado oo cuhuuddu qasanto akhlaaqdu lunto markaasi waxa weeyaan fa calayka bikhuwaysati nafsika naftaada arrimahaaga khaaskaa qaabil watruk amr alcaama yacnii bulshada iyo dadka iyo arrimahooda isaga tag tuurkaaga iska gal hawlahaaga iska wado marna waxa weeye in dadkii iyo masaalixdoodii iyo danahoodiiy lagu dhex jiraa dadka qaarkood ay maslaxadu ku jirtaa alwaaqic yakhtalif wannaasu mukhtalifuun sidaas way macnaa gaar qaybta dambe uu sheekhu tilmaamayo beytka lianna sawsahumuu bagyun wacudwaanu wuxuu si gooniya u tilmaamayaa dadka oo la maamulo arrimahooda oo la hogaamiyo ya oo la islaaxiyo oo masaalixdooda guud laga shaqeeyo taa iyada ah ruuxa galaayey shaki ma laha ma badbaadayo waa kii ahaa lil xil qaaday eed qaad ya lagu nabadgelin maayo laakiin lagama maarmo aadamahan in la hogaamiyo oo maamul loo sameeyo oo nidaam loo sameeyo oo qaarkiin madax noqdaan oo hogaamiyaan oo inta kaleeta la hogaamiyo lagama maarmo nolosha ku salaysa oo ka daalimka ah madluumka laga qabto oo xeerar iyo loo sameeyo shuruuc lagu kala hago qasab waay leanna ma jiri karaan wataan soo sheegnay bini aadamku asal waxaa u dulmiga haddaan dulmigii meel qabta uusan lahayn waa waa sida duurjoogtoo kale waraabaho kale soconaya sida wuxuushtoo kale u noqonaya xadiid jira uu leeyahay shekh albaani waa xasan oo nebigu leh sal ly slm laabudda min alcariifi waalcariifu fi nnaar cariifka waxa la hahda alqayimka dadku loogama maarmo cid u talisa oo suldaanoo hogaamisa loogama maarmo laakiin kii cariifka ahaa ee dadka hoggaaminaya naartuu geli waa ahlu naar maxaa laga wadaa ruux dad hogaamiyey oo naar ka badbaaday uu yaryahay madaxda iyo kuwa kuraasta qabta iyo kuwa bulshooyinka haga intooda badan waa ahlu naar laba dhinac bay ka imaanaysaa inay naarta galaan ama xilkay qabanayaan ma istaahilaan oo iyagoon istaahilin bay qasbadeenoo khalad bay ku qabteen waa ahlu naar ama meehe way istaahileene xilkii markay qabteen bay cadaaladda ka tageen oo waajibkiisii bay gudan waayeen waa ahlu naar saas daraaddeed way yar tahay cid xil qabatay caam ah oo naar ka badbaadaysa way yartahay nusuustaa tilmaamaysa leanna meeshaa halisa hawshaa halisa waxaa tilmaamaya oo ka mida nusuusta tilmaamaysa xadiidkii abudar wuxuu yidhi yaa rasuula allah alaa tastacmilunii rasuulka ilaah maa shaqo ii dhiibti howlahan dowladda muxuu ay kala maamulayso xil ii dhiib baan dhiibu rasuulka ilaahi markaasaa fadaraba biyadihi calaa mankibii markaasuu nebigu sal alla alay wasalam garabka ayuu gacanta igaga dhuftay markaasuu yidhi yaa abaa dar abuu darow innaka daciif yaa nin tabar daran baad tabardaradiisu xaggey ku jirtaa jidhka ma ya bimacnaa maamulka iyo bini aadamka in la hogaamiyo ninkeedii ma tihid waay abudar waa ninkaad garanaysaan nin ka run badan oo ka cibaado badan u yaraa way kala duwan tahay ruuxan waa cibaado badan yahay iyo hogaan ummadeed uu kala baduwan yahay waa meeshay soomaalida ka qasanta waxaa lagu leeyahy war ninkani sheekh weeye male haddii wax naloogu dhiibi laha hawsha way kala hagaagila war saas maa sheekhnimadiiyo hoggaanku waa kala duwanya hoggaanku waxa weeye waa u tegi doonaa wuxuu dhihi doonaa falil umuuri muxuu ahaay yaani sida maydaanka dagaalkuba rag u leeyahay yaa maamulka iyo arrimaha hoggaankooduna rag gooniyay leeyihiin saas daraaddeed siyaasa sharciya marka laga hadlayo ee cumar siyaasadiisii iyo iyo salafkiiyo faajirka ruux faajir ah oo laakiin qawi ah xoog badan oo dagaalka iyo goobihiisa iyo macrakada iyo ku fiican iyo ruux saalix oo daciifa oon dagaal waxba kaaga qabanayn keebaa ciidanka loo dhiibtaa ya ka xooga badan mid siyaasaddii iyo xoog badan oo go'aan aan lahoo wax kala goynayo wax kala hagaya iyo mid saalixoo daciifo oo aan laba riyoodba kala celin karayn kee maamulka loo dhiibaa kanaa loo dhiibaa soomaali ka wax weeye waxay u baahan tahay innaka daciifun abuudarow hawshan waad ku tabardaran tahay haye wa innahaa amaanatun waana ammaano wax sahlan maa waa hawl laysaga daba imaan doono wa innahaa yowma alqiyaamati khizyun wanadaama maalinta qiyaamadana waa qoomamo iyo waxay noqon doontaa iyo arrin lagu fashilo ilaa man akhadaha bixaqiha wa adda aladii calayhi fiiha soomaali ruux xaqeeda ku qaaday markuu qaaday xaqeedu ku qaaday laaluush kuma qaadin ree hebel kuma qaadin kooxaysi kuma qaadin weji kuma qaadin laakiin wuu istaahilaan dadkeedii waay hadduusan ehelkeedii ahayn naar buu ku geli haddii uu ehelkeedii aho qabtayna wa adda aladii calayhi fiiha xilka markuu qabtayna waa inuu xaqiisa guto labadaa dhinac hadduu ka badbaado basuu janno gelaya ama uu ka badbaadayaa arintaa su-aasheedii xilkeeda ka badbaaday ayib marka soomaali waa ta kale ordaysay baasha lagu rogmayey qaar badan baan u leenahay inay naarta ka soo muuqan doonaan oo muxuu ahay baasha laga kari waayo allah almustacaan marka ujeeddadu wax weeye dadka laabudda wax maamula oo hogaamiya waa laga maarmaan ka hogaanka u hayana waxaa laga maarmaana baqyigooda iyo xadgudubkooda inuu u sabro lagamada kala tegayo lagamana kala cararayo ayb man caashara annaasa ruuxii dadka la mucaamaloodoo la dhaqma laaqa wuu la kulmayaa minhum xaggooda wuxuu kala kulmayaa nasaban dhib dhibku waa laabud waay maxaa yeele lianna sawsahumu hogaamintooda iyo islaaxintooda iyo hagiddoodu baqiyun waa xadgudub iyo wacudwaanun baqiyun waa gardarro iyo wacudwaanun xadgudub asal bay u tahay marka ka nabadgeli mayside ama haddii aadan waxba kordhinayn duurkaaga iska gal haddaad wax kordhinayso ummadda aad masaalixda danaheeda ka shaqaynaysana dhib la-aan ma noqonaysid dhibka u dulqaado ku sabir hada billahi towfiiq wsali allahuma wslem wbaarak calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem